bsmi اllahi الرحman الرaxيim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaamu عlى rasuuli اllah wعlى alihi وصaxbihi wmanwalaah ma bacd <clears throat> waa darsigii labaad ee manduumadii abilfatxin اlbusti ee cunwaan اlxikam <clears throat> wuxuu leeyahay naadimku yaa khaadima اljismi kam tashqى atatlubu alribxa fiima fiihi khusraanu aqbil cala alnafsi wastakmil fadaa'ilaha fa anta binnafsi laa biاljismi insaanu yaa khaadima aljismi jidhka adeegihiisow kan badanaa tashqaa inta aada dhibaatoonayso bikhidmatihi jidhka adeegidiisa aada u adeegayso <clears throat> intaad ku dhibaatoonayso badana ood ku rafaadayso atatlubu ma waxaad doonaysaa ood raadinaysaa alribxa faa'iido fii maa shay dhexdii miyaad faa'iido ka raadin maagaasoo fiihi dhexdiisa uu ahaaday khusraanun khasaare aqbil qaabil oo u jeedso cala nafsi nafta korkeeda qaabil oo wastakmil dhammaystiro ama dhammaystira dalab fadaa'ilahaa wanaagyaalkeeda iyo maxaasinteeda dhammaystiro maxaa yeelay fa anta adugu nafsi nafta sababteed ayaad insaanun insaan ku tahay laa biljismi jidhka maya wuxuu ka hadlayaa labadan bayd oo kaga hadlayaa laba maado oo bini aadamku ka samaysan yahay maado waa jidhka maadana waa ruuxda iyo nafta <clears throat> say mudnaan u kala leeyihiin iyo mid walba dowrka ay leedahay buu tilmaamayaa iyo waxa kaaga aadan iyo khaadima aljismi jidhka waxaa la yidhaahdaa waa qeybtan aan arkayno oo yacni haragga iyo hilibka iyo seedaha iyo kuwaas weeye jirku naftuna waxa weeye waa ruuxdu ka wada oo waa cunsurka kale ee bini aadamka ku dhex jira ee wax laga garanaya uu yaryahay ya mabdaa soo dhaafna ma ku jiro miya dhibinmal iska dhegaysta marka mushkilada jirta waxaa weeye eh, nusqadaha qaarba waxay ka tagaan baydadka qaar qaar way siyaadiyaan marka waa qasab labadan bayd way ku jiraan ama gadaal ka raadiya haddaynu ku jirin ama way ka gooyeen ya khaadim aljismi kam tashqaa shaqaawada hadda waxaa laga wadaa ashaqaa waxaa laga wadaa bimacnaa atacab atacab baa laga wadaa almucaanaat wa khilaafu suhuula wasacaada la yidhaahdaa yacni dhibaatada iyo rafaadka ayaa la yidhaahdaa yani shiqwana waa la yidhaahdaa shaqaana waa la yidhaahdaa shaqaawana waa la yidhahdaa waxaa kalooy timaadaa shaqaawada ku timaada didu sacaada oo liibaanta cagsigeeda waay marka haddii loo isticmaalayo adduunyada haddii loo isticmaalayo waa dhib oo dhan waaye qur-aankuna waa u isticmaalay macnaha isaga shaqiya bimacnaa tacaba oo aayadda qur-aanka alla yidhi tabaaraka watacaala maa anzalnaa calayka alqur'aana litashqaa maana kugu soo dejinin gabdhaha codkama maqlayaan codka hagaajiya awey wiilasha maana kugu soo dejinin qur-aanka litashqaa inaad dhibaatooto daraaddeed rafaad iyo dhibaataa laga wada falaa yukhrijannakumaa min aljannati fatashqaa waa rafaad iyo dhib marka macnahaasuu ka wada <clears throat> shaqaawada marka had macnahaasuu ka wadaa macnaha labaadi waxa weeye nafta iyo jidhka waa kaan tilmaanay macnaha uu ka wado iyo sida loo kala isticmaalayo marka la yidhaahdo shaqaawada iyo tacabka tacabka macno weyn tacabkaa macno yaa guda weyn shaqaawaduna waa nooc tacabka ka mid a oo way ka khaassoon tahay macnaha labadan beyd wuxuu naadimku kaga hadlayaa ee bini aadamka saan horeyba u tilmaanay labada qaybood uu ka kooban yahay waa jidhka iyo ruuxda wey mid walba wuxuu leeyahay muqawimaad uu ku nool yahay jiritaankiisa waxyaalo asaas ah jirka bini aadamka waxaa asaas ah waa cuntada iyo cabitaanka iyo hoyga iyo shahwada gudashadeeda iyo wakaa howlihiisu marka ruuxa uun intaa ku mashquulsan oo adeegga jidhkiisa keliya ku mashquulsan oo siduu cunto u siin lahaa hoy u siin lahaa shahwo u gudan lahaa cabitaan u siin lahaa yacni jidhku intuu helo uun keliyata ku mashquulsan wuxuu ku mashquulsan yahay waxuun khasaaro ku jiraa waxaan faa'iido lahayn dhanka kalena ka tegey uu e, nafta iyo wixii ay ku noolaan lahayd ama ku hagaagi lahayd dayacay oo nafta fadaa'isheedii iyo waxyaalaha ay ku wanaagsanaato ama quudato ama ay ku noolaato ma aha cuntada iyo cabitaanka ma aha waxyaalaha maadiyaadka ma aha laakiin waxyaalaha ay ku noolaato iyadu wax weeye waa akhlaaqda wanaagsan iimaaniyaadka ictiqaadka saxda taacada ilaahay saalixaadka waxyaalahaasay naftu quudataa maadadaasaana muhima labada maado maadada jidhka iyo maadada ruuxda maadada ruuxda ayaa muxuu ahaayey ayaa sharaf badan ayadaa muxuu ahaayey saas daraaddeed baa ilaahay isu idaafeeyey wanafakha fiihi min ruuxihi waa ruux xagga ilaahay ilaahay baa alla isagaa isoo idaafeeyey tabaaraka watacaala waata ilaahay inoogu tilmaamay rabbi tabaaraka watacaala qur-aanka kariimka ah waxyigana waxaa lagu magacaabay ruux nafta bini aadamkana waxaa lagu magacaabay ruux waxaa ruux loogu magacaabay ilaa dhowr marabood qur-aanku timid waxyiga waxaa ruux loogu magacaabay liannahu yuxyi l yacni nafta bini aadamka waxa nooleeya oo xasilooni geliya oo qurxiya oo qiimo ku yeelato waa waxyiga ilaahay tabaaraka wa tacaala wakadalika awxaynaa ilayka ruuxan min amrina marka waa ruux waay liannahu yuxyi bihi illaahu اlarwaax arwaaxdaa ilaahay ku nooleeya marka wuxuu ku leeyahay intaad uun jidhka iyo adeegiisa iyo dheeftiisa ku mashquulsan tahay wax ka muhiimsan baa jira oo ah ruuxda iyo nafta iyada marka intaad qaabisho wixii ay ku wanaagsanaan lahayd ku dadaal maxaa yeelay adiga ahaan bini aadam ahaan ruuxdaad ku tahay insaan ku tahay ee jidhka kuma tihid yacani jidhka u adiga arkay haddii ruuxda laga dhex siibo intaan lagu afuufinna macno weyn ma laha markii ruuxda laga saarana yacni qalfoof meel iska yaallo waayo hadduu wax yar sii yaallana waaba urayaaba oo waa gogo ayaa dixiri baa gelaya intay ruuxdu ku jirtana waa ruuxa bini aadamka ahee fikirahaye ee wax dhisahaye ee tabcaye ee ordaya ee shaqaynaya ruuxdii baa ku jirta marka ruuxda laga saarana wuxuu noqonayaa sidii dogob dhacay oo kale ama wuxuu noqonayaa muxuu ahaaye eh, in markaasi la asturay noqonaysaayo god loo qodo oo la aaso bay noqonaya marka waxaad ku tahay insaan ku tahay waa waa nafta waa ruuxda waxaad qiimo ku leedahay waa ruuxda maadaama aada ruuxda iyo nafta qiimo ku leedo insaan ku tahay iyada ku dadaal marka markii iyadu ay qiimo yeelatayo jidhkuna qiimo yeelanaya laakiin ayadii haddaad dayacdood maanta dhan jidhka naashnaashto ood qurxiso ood cunto siiso cabitaan siiso hoy siiso wuxuu rabay aad ka dharjiso ruuxdiina ay may tahay macno male markaas macno weyn maadan soo kordhin macnahaasuu ka wadaa sidaas wey macnaha ayib midda mid walba madaalibteedaasay leedahay saas daraaddeed allah tabaaraka wa tacaala gaalada markuu eh, tilmaamayey waxyaalaha ruuxda waxaa kamida mida iyo nucuudeeda waxaa ka mida fahmiga iyo cilmiga bini aadamku inuu wax fahmo oo cilmi yeesho waxaa sabab u ah ruuxda ku jirta haddii marka wax weeye ruuxdaasi uu waayo waata ilaahay gaalada ku tilmaamayoo faham iyo caqli ma leh marka kale waa ku tilmaamay madaalibta jidhka markii ta ruuxda laga tago inay tahay sida dhaqanka xoolaha oo kale ilaahay ku tilmaamay wاladiina kafaruu yatamatacuuna waya'kuluuna kamaa ta'kulu اlancaam wاnnaaru mahwan lahum gaaladu way iska raaxaystaan iska tamashleeyaan waxayna wax u cunaan sida xooluhu wax u cunaan oo kale wاnnaaru mahwan lahum mar kale waa ka alla ku tilmaamay in hum ilaa kalancaam xagga fahamka iyo inay wax fahmaan wax qaataan xooloo kale ka yihin xagga adduunyada iyo cunida iyo cabid iyo macnola'aantaana xoolo oo kale waay maxaa xoolihii ay kaga duwanaanayaan waxay kaga duwanaanayaan inay ruuxdii ay waxay u baahnayd oo iimaankiiyo ilaahay oo lagu xidha inay yeelato man alimaam cabdulahi bn mubaarak baa waxaa la weydiiyey man innaas dadku yey dad sidiisaba yaa waay markaasuu alculamaa culimadaa weyaan bui waa dadka wax garanaya ilaah yaqaana qiila faman ilmuluuk boqoradu yaa waya bale adduunka jooga wuxuu yidhi azuhaad waa dadka adduunka ka zaahiday waxaa la weydiiyey faman istafala dadka liiteen qiimahan an yaa waay wuxuu yidhi aladiina yaakuluuna addunya biddiin waa kuwa diinta ku shaqaysto diinta ka dhigta shay ee adduunyo ku raadsadaa kuwaas wey kuwa aan qiimaha lahayn safalada marka bini aadamnimadii wuxuu ku koobay oo uu ka dhigay wuxuu ahaay cilmiga iyo aqoontu ku koobay macnaha macnahaasi marka bini aadamku inuu macna ku leeyahay ruuxda markii uu ka shaqeeyo waa ka qur meelo badan ilaahay ku tilmaamay tabaaraka wa tacaala waalcasri ina la lafii khusrin qiimo ma leh ila aladiina aamanuu wacamiluu اصaalixaati watawaasaw bilxaqi wa bisabri fadaaishii taa wey marka iimaanka camalka saalixa khayraadka laga shaqeeyo fadaaisha nafta ee aad lagu leeyahay kuwaasaa qiimo leh kuwaa waay amaa insaan ahaan cunsur ahaan jir ahaan oo ruuxdii macnaha layd ka maqan tahay markaasi macno weyn male man ya khaadim aljismi kan jidhka u adeegayo adeegaha jidhkow oo wixii jidhku uun rabay ka shaqaynayo kam in badan baa tashqa ama kam imisaa tashqa dhibaatoonaysaa ood rafaadaysaa bikhidmatihi jidhka uu adeegidiisa sababtiisa aad ku rafaadaysaa ood ku kadeedan tahay atatlubu ma waxaad raadinaysaa alribxa faa'iida miyaad raadin fii maa shay dhexdii miyaad faa'iide ka raadinaysaa maagaasoo fiihi dhexdiisaba khusraanu dhuu khasaaraya yacnii jid uun keliya laga shaqeeyo iyo madaalibtiisii wuxuu rabo uu caynulkhasaara aqbil mar hadday sidaa tahay marka aqbil jeedso cala nafsi nafta korkeeda ku jeedso oo iyada xaggeeda aad oo wastakmil dhammaystir fadaa'ilahaa wanaagyaalkeeda maxaasinteeda iyo waxay ku wanaagsanaanayso maxaa yeelay fa anta adugu binnafsi insaanun insaan baa tahay binnafsi nafta sababteeda iyo ruuxdaad insaan ku tahay laa biljismi jidhka maya jidh keliya insaan ku noqon maysa insaannimada asalkeedu waa ruuxdaas wey maana ayib wain asaaa musiiءu falyakun laka fii curuudi lizallatihi صafxu wagufraanu halkana waxa weeye wuxuu tilmaamayaa haddii aadamihii aada la noolayd khalad kaaga yimaado oo lagugu khaldamo lagugu xadgudbo lagu dulmiyo maxay tahay mowqifka loo baahan yahay inaad qaadato seed ula dhaqmaysaa wa in asaa'a hadduu xumaan sameeyo musii'un mid xumaan samaynaya hadduu ku xumeeyo khalad kugula kaco falyakun ha ahaada laka adiga fii curuudi zallatihi simbirraxadiisa iyo khaladkiisa dhinaciisa dhinaca dhexdiisa khaladkaa uu kugu khaldamay khaladkaa dhinaciisa ha kuu ahaado safxun jeesasho aada isaga jeesato iyo waqufraanun iyo qarin iyo astur aada asturto curuudka waxaa la yidhaahdaa alcuruudu bimacnaa macaani badan bay ku timaadaa waxaa laga wadaa waa hadda waxaa laga wadaa annaaxiyatu waljaanib la yidhahdaa shayga dhinaciisa ayaa waxaa la yidhaahdaa curuud ayib marka zalladana waxaa la yidhaahdaa waa waa simbiraxada khaladkaa loo isticmaala macnaha alcaratu waalzalaqu walhafwa la yidhahdaa saasaa la macnaha ayib ruuxa aslaan waxaa loo isticmaalaa markay lugtu la fakato ama lugtu u fakataa waxaa la yidhahdaa zallat qadamuhu wakadalika markuu hadalka ama ficilka ku khaldamona waxaa la yidhahdaa zalla fii maqaalin yani waxa weye hadalkii ayaa la simbirraxday ama falkiisibaa simbirrixday laakiin asalka waxaa la yidhaahdaa inay ruuxda lugta u fakataa la yidhaahdaa waxaase loo isticmaalaa khalad oo dhan marka simbirixada iyo khaladka uu kugu simbirrixday dhiniciisa ha ahaado oo adigu ha kuu ahaado safxun wa qufraan labadaa arrimood kula dhaqan safxiga maxaa la yidhaahdaa safxigu macaani badan buu ku yimaadaa laakiin halkan waxaa laga wadaa alicraadu can dembi lmusii ruuxa xumaanta kugu sameeyey inaad dembigiisa isaga jeedsato khaladkiisa inaad ka jeedsato gaar ahaan macnaha waxaa loo isticmaalaa kelimada safaxa markii can laga dambaysayo safaxa can ayb bimacnaa ka jeesi wey markaa kaana adigoo safxada waxaa la yidhaahdaa waa yani luqunta dhabaceeda wey macnaha marka kaana adoo halkan u duway oo kale ayaa laga dhigaya ayb ufraankana waxaa la yidhaahdaa waa masdaru kafara makfiratan wagufran wagufraana waay ufraanka waxaa la yidhahdaa asalkeedu alsatru wataqiya la yidhahda waa asturka iyo daboolidda iyo qarinta wey macnaha ayb saas daraaddeed waxa weeye afar allahu dunuuba bimacnaa sataraha waay mar haddaan eh, haddii lagu fadeexeeyo oo dembiga aan lagu qarinin fadeexa la yidhahda haddii dembigaaga la asturo oo la daboolana waxaa la yidhahdaa bimacnaa maqfira ama kufraan baa la yidhahdaa macnaa maxaa farqiga u dhexeeya safxiga iyo ufraanka iyo kelimo kaleoo ka macno dhow iyadana ku macno dhow la yidhaha cafwiga alcafwu waalsafxu waalkufraan waa saddex kelimo oo isku macno dhowah qur-aanka kariimka ana aayad baaba saddexdaba isla wada isticmaashay oo saddexdaba hal meel bayba ku wada imaanayaaba macnaa yaa ayuha aladiina aamanuu ina min aswaajikum waawlaadikum caduwan lakum maxaa la yidhi faxdaruuhum wain tacfuu watasfaxuu watakfiruu faina allaha gafuuru raxiim tacfuu waa cafigii tasfaxuu waa safxigii takfiruuna waa gufraankii marka ma wax fara fawaariqa udhaxaysa kelimaadka iyadaa culimadu waxay leeyihin haa sax fawaariq baa udhaxaysa macnaahaan way kala duwan yihin bay leeyihin waxay leeyihiin markay qeexayaan safxiga waxaa la yidhaahdaa altajaawuzu can اdembi xumaantii iyo khaladkii oo layska dhaafo oo cadamu lmu'aakhada bidembi way macnaha dembiga inaan lagu qabsanin waa safxi waay ayb haddii la yidhaahdo safxiga macnahaas waay yan isaga jeeso waay haddii la yidhaahdo eh, muxuu ahaayey eh, eh, muxuu ahaayey haddii la yidhaahdo qufraankuna waa asturka qufraanku waa asturka oo waxay leeyihiin qufraanku wuu ka macno khaasan yahay oo waxaa soo gelaya alqufraan waxay le yaqtadii iijaaba athawaab maca taqtiici dembi baa la yidhahda dembiga in laga asturo laga qariyo haddana abaalgud lagugu daro ufraan baa la yidhahdaa saas daraaddeed baa qufraanku ilaahay sifaadkiisuu ku yimaadaa haalibanna ilahay baa loo isticmaala addoommada looma isticmaalo wax weeyaan dembigii iyo xumaantii oo lagaa qariyo intaasoon lagugu dan haddana lagugu daro inba ajir lagaa siiyaba taas wax weeye way ka khaasan marka safxigana waxaa la yidhaahdaa baan nidhi inaan dembiga laguu qabsanin maxaa laaban marka cafigii baa laaban inaan lagu ciqaabin waayo alcafwu tarku cuquubati lmudnib waayo ruuxu ama ku saamaxaba yuusan ku saabixine hadduusanba dembigii uusan kuu qabsanin oo kuu ciqaabin ama kugu eedaynin af iyo marka waxaa la yidhaahdaa alcafw haddii uusan yani e, muxuu ahaayey e, e, uusan uusan markaasi ay ka dhalato inuu qalbigiisa kuu saaf oo uusan qalbiga kaa saaro oo ku asturana qufraan bay noqonaysaa adiga macaanidaasi saddex macno oo kala khaasan ayay leeyihiin sidaas way macnaha sidaas daraaddeed baa wuxuu leeyahy alimaam albaydaawi facfuu wasfaxuu marka la yidhaahdo waa taraqi fi lmri bimakarim alakhlaaq min alxasan ila alaxsan cafwiga safxiga ufraanka saasay u kala fiican yihin yaani waxa iyo safxi iyo ufraan saasay u kala dambeeyaan bay u kala khaas yihiin maanaa ayib yidhi marka aynu ku noqonnay haddii xumaani kaaga timaado dadka oo lagu xumeeyo xumaanta ay kugula dhaqmeen ka jeedso jeedsi keliya ha ku kaabsanayna astur hadaad asturto ood ceebta u qariso haddana hana ku eedaynin hana ka argoosanin hana ka ficilla qaadanin iska daayo ka tag khaladaadka lagugula kacayo sidaas yeel buu ku yidhi waxay ka mid tahay min maxaasin alakhlaaq akhlaaqda teeda wan wanaagsan bay ka mid tahay oo qur-aanku meelo badan ilaahay nagu faray tabaaraka wa tacaala ree bani israiil markuu ilaahay ka hadlaya dhaqan xumadooda nebiga waxaa lagu yidhi sal lay wasalam facfu canhum wasfax ina allaha yuxib lmuxsiniin iska isagana jeedso ilaahay wuxuu jecel yahay muxsiniinta marka min alixsaan bay ka mid tahay wey sidoo kale fii xadiidat dhacdadii been abuuradka nebiga sal lay wasalam gurigiisii xaaskiisa munaafiqiintu ku been abuurteen alla wuxuu yihi tabaaraka markuu la hadlahayay saxaabada gaar ahaan abubakar walyacfuu walyaصfaxuu alaa tuxibuuna an yakfir allahu lakum waliyacfuu waliyasfaxuu sidoo kale alla wuxuu uhi tabaaraka watacaala wajazaau sayi'atin sayi'atu miluhaa ruuxii xumaan lagu sameeyey xaq wuxuu u leeyahay intii lagu sameeyey in laag inuu ku sameeyo ka argoosto hadihi hada huwa alcadlu intaas waa cadaaladda maxaa ka dambeeya laakiin faman cafaa wa aslaxa fa ajruhu cala allah ruuxii aan aargoosanin oo intii lagu sameeyey aan samaynin ee iska cafiya oo saamaxa oo isaga jeesada kaasi ajirkiisa ilaahay buu ku leeyahay marka taasaa fiican midna way kuu banaantahay tahay weye midina way fiican tahay mid way kuu banaantahay oo intii lagugu sameeyey inaad ku samayso way kuu bannaan midina way kuu fiicantao taasay ka fiicantaho waxa weeye inaad iska saamaxdood cafido waxaaga ilaahay agtiisa ku yeelato taana way ka fiican tahay wey mid aan la ogolayn maxay tahay taan la ogolayn waxa weeye intii lagugu sameeyey ka badan inaad ku samayso markaasi xadkii baad dhaaftayo markaa dulmi baad u gudubtay maanaa ilmo yacquub sidoo kale walaalkood yuusuf markii ay ceelka ku rideen oo dhibkii la ogaa uu maray kadibna arintu ay ku soo uruursatay isagoo boqora ama wasiira inay u yimaadeen oo ay khaladkooday qirteen waa kii ku lahaa laa tariiba calaykum اlyowma yakfir اllahu lakum eed ma lihdin maanta idin canaanan maayo waxna idinma hayso ilaahay idin dembi dhaaf wاlcaafiina can الnaasi wallahu yuxib اlmuxsiniin ifaadka mutaqiinta waa ka ilaahay ku dare wاlcaafiina can الnaas kuwa dadka iska cafiya alla muxsiniintaasuu jecel yahay tabaaraka wa marka cafigaasi iyo dadka inaadan ka ficilla qaadanin ood u dulqaadato khaladaad kaaga imaanayahay ruuxa waxay u kordhiyaan sharaf maa zaada allahu cabdan bicafwin ilaa cizan waa kii nebigu lah sal alay slm addoon ilaahay uma siyaadiyo dhaafiduu dadka xumaantoodii khaladkayga galeen u dhaafo oo isaga jeedsado ilaahay waxaan ciziya sharaf ahayn ukuma siyaadiyo sidaas way macnaa ayib marka nebigu sal lla alay wasalam xataa iska dhaaf dadka muslimiinta eh xataa gaalada un marka qaarkood iyo khaladaadka iyo dhibaatooyinka ay kula kacaan buu nabigu iska dhaafi jiray sal lay slm munaafiqiintuu iska dhaafi jiray salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waad garanaysaan xadiidkii ninkii gaalka ahaayee nebiga inuu dilaba maagayba isagoo geed hoostii jiifa seefta ula baxay soo garmaysaa ee nabigu qabtay sal alay wasalam man yamnacuka minii dhihi jiray seeftii intay ka dhacda nebigu seeftii qaatay man yamnacuka minii u dhihi jiray kun khayra aakhidin yaa muxamed nin seef qaada ninka ugu khayr badan noqo iska kaydaa nabigu kac iska tuku yidhi saxaabadii uu ku qamaamayana ka celiyey rasuulka sal alay waslm marka muslimiinta keliya min xataa gaalada nebigu sal alay wasalam marar badan wuxuu kula dhaqmi jiray yani wax wey cafiskaas ayib waana midda keentay inay dadku jeclaadaanoo gaal iyo muslim bay ciddii la mucaamalooda ay iska jeclaadaan nebiga sal alay waslm kun cala dahri miciwaanan lidii amalin yarjuuna daka faina alxura miciwaanu wa kun waxaad ahaataa buu yidhi cala dahri zamanka korkii yani wakhtigoo dhan waay micwaanan mid kaalmayn badan noqo lidii amalin midii diilo u saaxiiba ku u kaalmayn badan noqo kaasoo yarjuu rajaynaya oo hunguriyeynaya nadaaka siismadaada deeqdaada iyo siismadaada ee rajo ka qabtaa maxaa yeelay fa ina alxura ruuxa xortiih sharafta iyo qiimaha leh micwaanu waa kaalmeeye waa kaalmo badne waad ruuxa aad dadka u kaalmeeya almicwaanu waxa weeyaan waa kahiiru lmacuuna linnaas waa ruuxa dadka aad u kaalmeeya oo kaalmaynta badan ayaa micwaan la yidhahdaa calaa wasni mifcaal waa yani amhilat lmubaalaqadii waay mifcaal facaalu aw mifcaalu aw facuulu في karatin can faacilin badiilu waa kii lahaa muxuu ahay ibnu maalik khulaasadiis marka yani micwaan kaalmeeyo badno wa wa kun cala dahri zamankoo dhan wakhtigaagoo dhan intaad nooshahay cid hunguri iyo damac kaa soo galay waa ku soo hunguriyey damac baa soo galay rajuu kaa qabaa gacantaadii wax siismadaaduu rabaa marba hadduu guri soo galay oo ku soo raadsado wax kaa soo doontay ha qadinin wax sii maxaa ila ruuxa sharafta leh xorta ah waa midka kaalmada badan oo dadka kaalmeeya gaar ahaan ruuxii soo aaday oo yaani wax weeye kaalmo iyo eh, yaani wax ka soo raadsaday waa ayib macnaha iyadaa wuxuu ka wadaa yani uu kaga hadlayaa khuluqa iyo akhlaaqda iyo dabeecada juudka iyo karamka ruuxu inuu deeq leeyahay oo gacan furan yahay min makaarim alakhlaaq weeyo maxaasin alkhisaal ee nabiga lala soo saaray sal lla alay waslm dhamaystirkeeda jaahiliyadii xilligii nebiga ka hor sal lla alay wasalam yacni carabtii jaahiliga ahayd waxyaalaha ay aada ugu ammaaneen waxaa ka mid ah deeqda wayna isku ammaani jireen rag ku caanbaxay la jira xaatim ai iyo yani waawy waxayna yidhahdaan culimmadu markay ka hadlayaan xadiidkii bucitu liyutamima saalix alakhlaaq ama makaarim alakhlaaq maxaa looga cabiray tatmiim ama tatima leanna waxay leeyihiin carabtu jaahiliyadeedii akhlaaq wanaagsan qaybo ka mida bay ka intii dhimanayd buu nebigu yimid marka inuu dhammaystiro akhlaaqda wanaagsan waxaa ka ahayd geesinimada waxaa ka ahayd deeqsinimada waxyaalo badanoo noocaasay lahaan jireen ayb marka deeqsinimada ku dadaal waa nabigeenuna sal alay wasalam waa kii ahaa xadiidkii cabdillahi bni cabaas fi saxiixi اlbukhaari kana ajwad annaas wa kana ajwada maa yakuunu fii ramadaan sal alla alay wasalam yacni nebigu dadku ugu deeq badnaa jaabirna waa kii lahaa nebiga sal alay waslm wax lama weydiina oo uu yidhi laa dabcan isagoo heli kara waa laada waxaa laga wadaa bimacnaa kuma siinayo waa hadduuna haynin wuu dhihi jira ma hayo laakiin hadduu hayo isagoo hayo heli kara nebigu sal lla lay ma diidi jirin waa ayb saas daraaddeed ayaa dad badan waxay u soo aadi jireen oo diinta u soo geli jireen oo rasuulka u soo raaci jireen calashaani gacantiisaas waxa uu bixinayay soo raaci jireen oo qaar badan baaba ku islaamayba yaani xoolay soo raadsadeen markii dambe oy soo islaameenna oo islaamka macaankiisa heleenna diintii bay ku sugnaadeen waa kii xadiidkii anas fi saxiixi muslim ninbaa nebiga sal lla alay xoolo weydiistay markaasaa rasuulku sal lla lay wuxuu siiyey hanaman bayna jabalayn yacnii adhi laba laba buurood dhexdooda buuxinaya adhi aad u fara buu nebigu sii lahaa sal lla rasuulku markuu eh, siiyey ayuu ninkii intuu soo tegay buu tolkii u yimi qabiilkii uu ka dhashay markaasu wuxuu ku yidhi ay qowm tolkayow aslimu buu ku yidhi war soo islaama war maxaa dhaca wuxuu yidhi ina muxameda la yucطi caطaa'a man laa yakhsha alfaqra markii muxamed ahaa sida uu wax ninaan weligiiba faqri ka baqayninba iyo baahiba ay sidiisoo kale wax bixinayaa marka kaalaya wax soo raadsada oo ninkani wuxuu bixinaya kaalaya wax ka qaata tolkii ula tegay dad badan baa marka saa usoo islaamay oo yaani xoolahaa soo raadsan waa meesha ay shareecadu jidaysay zakada dadka la siinayo lagu daray walmu'allafati quluubuhum dadka la soo jiidayo quluubtooda oo labay isugu jiraan gaal la rajaynayo inuu soo islaamo soo islaamidiisana macno weyn diinta islaam ay ugu jirto yaani muslimiinta iyo ruux soo islaamay oo la sugayo laga baqayo inuu hunguri iyo adduunyo daraaddeed diinta uga tago isagana la siiyo diinta ha ku sugnaado sidaas wey macanaa marka ee eh, in aada khalqiga aada wax tarto oo gacan furnaato oo muxuu ahaaye aada eh, gaar ahaan dadka kuu baahdo gaar ahaan dadka xigtada iyo qaraabada iyo iyo kuma sii jiraa taas way miduu kuu dardaarmaya weligaa sidaa ahu waay wakun ahu cala dahri zabanka korkii micwaanan kaalmeeya kaalma kaalmeeye yacni mid aad wax u kaalmeeyo noqo lidi amalin mid yidiilo u saaxiiba mid kaalmayn badan noqo kaasoo yarjuu rajarajaynaya oo hunguri ka hayo nadaaka bixintaada iyo gacantaada maxaa yeele fa ina alxura ruuxa xortaa ee sharafta leh micwaanu waa kaalmeeye badne waa ruuxa aada wax u kaalmeeya gacanta furane khalqiga ixsaanka u sameeya kaas wey macnaa marka arintaa qaado wey macnaha washtud yadayka bixabli illaahi muctasiman fainahu ruknu in khaanatka arkaanu halkani bayd aada u qiimo badan weeye oo wuxuu tilmaamayaa manhajka iyo dariiqa la doonayo inaad e, ku noolaato iyo jidkaad qaadi lahayd washdud yadayka labadaada gacmood adkee bixabli illaahi xadhigga ilaahay ku adkee muctasiman xaalaa tahay mid qabsanaya maxaa yeeley fa innahu isagu waa xadhigga ilaahaye innahu isagu alruknu weye waa tiirka tiirka asaasiga u ah in khaanadka hadday ku khayaanto arkaanun tiirar hadday ku khayaamaan waxaad ku tashanaysay oo aada isku tiirinaysay ood cuskanaysay hadday garabkaaga ka baxaan asagu marna garabkaaga ka bixi maayo waa tiirka asaasigan marna ku khayaamaynin wa ushdud bixablillaahi kelimada ushdud yadayka ushdud yadayka bimacnaa waxaa loo isticmaalaa altamasuk saas waa maanaa xaun cala altamasuki bihi way qabso sida asmaciyo keyrka ay leeyihin yaani qabso xadhigga ilaahay macnahaas waa xadhiggaa ilahay maxaa laga wadaa xadhigga ilaahay waa kitaabka qur ah sidaasina wuxuu ku imaanaya fi saxiixi muslim min xadiidi zayd bni arqam laakiin nebigu uri sal lay wasalam alaa wainii taarikum fiikum haqalayn waxaan idinka tegay buu nebigu sl lay waslm dhexdiina kaga tegay laba culus axaduhumaa kitaabu llahi caza wajal midi waa kitaabka ilaahi wa huwa xablu llahi man itabacahu kaana cala alhuda waman tarakahu kaana cala dalaalah waa xadhigga ilaah qur waa xadhigga ilaah ruuxii raaca hanuun dushiisuu ku sugan yahay ruuxii ka tarana ka tagana baadi korkeed buu ku sugan yahay marka wactasimuu bixabli illaahi jamiican xablullah huwa kitaabullaahi wa sidaasuu macnaa sida xadiidkaasi fasiray cabdulahi cabdullahi bnu cabbaasna sidaasuu isaguna uga sugan yahay ayib waxaan dhihi laha cbdullahi bn mascuud cabdullahi bn mascuud biisnaadin saxiix wuxuu leeyahay xablullah huwa alqur'aanu alkariim waa qur-aanka kariimkaa xadhigga ilaahay tabaaraka wa tacaala marka xadhigga ilaahay qabso fa inahu ruknu rukniga waa tiirka yani waxa weeye maa yataqawaa bihi min melikin wa jundin wagayrihi waay ruuxu wuxuu xoog ka dhigto oo cuskado oo ku tiirsado oo adag ayaa waxaa la yidhaahdaa yani waxa wey rukni la yidhahda marka waa tiir haddaad qabsato aadan marnaba garabkaa ka baxayno yani yani e, e, e, ruuxa waxyaalaha inta badan isku haleeyo ee uu awoodda ka raadiyo ayaa loo isticmaala rukniga waa markii laga hadlay fircawn fatawallaa fatawallaa biruknihi maxaa laga wadaa yani ciidamadiisa waa ciidamada uu ku tiirsanya fa akhadnaahu wa junuudahu mara waa junuuddiisaasa waxaa laga cabiray rukni laga cabiray qowmkaaga iyo tolkaaga inta badan aad awooda ka raadiseed ku tiirsan tahayna waa loo isticmaalaa waa kii nebiyulaahi luut calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam lahaa low ana lii bikum quwatan aw aawii ila ruknin shadiid rukniga shadiidka waxa weeye waa tol iyo reer xoog badan iyo muxuu ahaay waa kii nebigu lah sal lla rugni adag buu ku tiirsanaa marka wuxuu ka wadaa qur-aanku waa shay lagu tiirsado iyo tiir la cuskado ka ugu qiimo badan waa isagaasi marka ku dhaga oo qabso wey macana ayib sidaas iyadana waa sida qur-aanka kariimka ku timid oo qur-aanka laynagu booriyey inaan qabsanno ilaahay xadhigiisa tabaaraka wa tacaala wactasimuu bixabli illaahi jamiican iyo fastamsik biladii uuxiya ilayka inaka calaa siraatin mustaqiim waxyigaa ilaahay ku dhag oo qabsa wey macnaha ayib leanna ciddii qabsata sidaa uu tilmaamayba adduunka hadduu joogana lumi maayo oo dariiqii saxda ahayd ka lumi maayo aakhare hadduu tagana ruuxaasi khasaari maayo oo ku dhici maayo shaqaawa ku dhici mayso labadaa damaanoodood buu haystaa adduunkana inuusan lumin aakhrana inuusan khasaarin waa ruuxii qur-aanka qabsado wa allah tabaaraka watacaala waa ka isku tilmaamay faman itabaca hudaaya falaa yadilu ay fi dunya walaa yashqaa ay fi laakhira saas man adduunkana lumi maayo aakharana ruuxaasi shaqaawo iyo ahlu naarnimo ku dhici faman tabica hudaaya falaa khawfun calayhim walaa hum yuxzanuun sidoo kale cabdilaahi bni cabaas waxaa ka asaxay inuu yidhi man qara'a alqur'aana watabaca maa fiihi hadaahu allahu min aldalaala wawaqaahu yowma alqiyaamati suuءa alxisaab wadalika biana allaha caza wajalla qaal faman itabaca hudaaya falaa yadil walaa yashqaa ruuxii qur-aanka akhriya oo raaca hanuunkiisa ilaahay baadidu ka hanuuniyaa ariiqa saxda ah buu ku hagaa aakhare hadii la tagana ilaahay wuxuu ka ilaaliyaa xisaabta xun wa waqaahu yowma alqiyaamati suu alxisaab aakharana xisaab xumada ayaa laga ilaaliyaayo xisaaban yasiiran baa la xisaabi saasuu jannada ku gelayaa marka muxuu ahaayey lafdiga kaa ka xoog badan xagga sanad ahaan baa waxuu yahay cabdullaahi bni cabaas damina allahu liman itabaca alqur'aana anlaa yadilla fi dunya walaa yashqa fi laakhira waa damaanad ilahay ayb markaasuu aayadda akhriyey marka ee taas way miduu inoo tilmaamay marka qur-aanka inaad ku dhegto ku dhegiddu waxa weeye barashadiisaa kowka ah fahamka akhrintiisa iyo ku cibaadaysigiisa iyo ku dhaqankiisa iyo intaa inaad ku darto inaad u shaqayso oo qur-aankii ka shaqayso oo aad dadka barto oo aad dadka ugu yeedho oo aad mabaadidii qur-aanka faafiso markaa way markaa aad dariiqiisa saxdaa qabsanayso jiir adag oon kuu go-ayn markaa noqonaya xadhigaadiiya ilahay idin dhexeeya oo haddaad qabsato saaad u haysato aad ilaahay ridihiisii jannadiisa ku tegaysa waa marka ku dheg dadku inta ay kolba ay xadhigaasi intay ka haystaan ayaa hanuunkooda iyo liibaantooda adduuniya akharaba dhan yahay inta ay ka fog yihiin xadhiggaa ilaahayna baadidooda iyo shaqaawadoodaa dhan saasay macnaa marka ushdud bixablillaah ushdud yadayka labadaada gacmood ku adkee waya oo qabso bixablillaahi ilaahay xadhigiisa muctasiman xaalaa tahay mid qabsanaya maxaa yeeley fa innahu isagu arruknu tiirkii wey in khaanadka hadday ku khayaamaan arkaanun tiirar hadday ku khayaamaan wixii kaleed isku hadlaysoo tiirar ah xilli aad moodaysa inay wax kuu qabanayaan bay garabkaaga ka baxayaan waxba kama jiraan way macnaha mabaadida kale oo dhan wax la cuskan kara maaha wax la qabsan karana maaha xilli aad isleedahay wixii aad rabtay aad ku heshidna waad waayeysaa way manaa laakiin qur-aanku maya ayb wuxuu yidhi naadimku man ytaqi اllaha yuxmad fii cawaaqibihi wayakfihi shara man cazuu waman haanuu man ytaqi اllaaha ruuxii ilaahay ka baqa yuxmad waa la mahadinayaa fii cawaaqibihi cidhibyaalkiisa wa yakfihi wuxuu ka kaafinayaa alleh shara man dad sharkood cazuu awood yeeshay iyo waman cid ahaanuu ihaanooboo dulloobay cid awood iyo sharaf leh oo xoog sheeganaysana sharkooda ilaahay waa kaa kaafinaya cid dullowday oon qiimo lahaynna sharkooda ilahay waa kaa kaafinaya maxaa lagaga kaafinayaa waman yattaqi illaaha waa alla ka cabsiga waa ta labaad weeye cidhibtaada dambe iyo natiijada dambena waad la mahadin intaaba waad heli waa ayib cisiga waxaa laga wadaa man cazuu waman haanu waa laba kelimo oo macnahaan iska soo horjeeda waa cisiga laba waayadhe waa la yidhaahdaa ashiddatu walquwatu waa loo isticmaalaa xoogga iyo awoodda waa loo isticmaalaa caza bimacnaa qawiya waa loo isticmaalaa waxaa kaloo loo isticmaalaa alciza bimacnaa alhalabatu walqahruna waa loo isticmaalaa markii lagaa sayid caleeyo oo lagaa tambato oo lagu qasbo iyadana ciziga oo loo saas daraaddeed baa waxaa maal tusaale ka mida maamaahaha man caza baza baa man caza baza waxaa laga wadaa ay man halaba salaba ruuxii awood yeeshaay waxbuu boobaa biliiquu ku dhaqaaqaa wa haddiiba awoodda saamaxdood awood hesho inaad wax boobtood biliiqaysato way soo man caza baza macnahaasay ka wada ayb waxaa kaloo la yidhaahdaa idaa caza akuuka fahun idaa caza akuuka fahun a walaalkaa markuu awood iyo xoog kuu sheegto oo awood yeesho ha isku taagine aduu hoos isu dhig fahun marka macnahaasi wax weeye waa xoog wey macnaha waa tii fii suurati yaasiin facazaznaa facazaznaa biaaliin laba rasuul baa la diray markaasaa alla wuxuu uhi tabaaraka wa tacaala facazaznaa waxaan ku xoojinnay biaaliin mid saddexaad marka waxa weye bimacna alquwa waay taqwiya saasaa laga wada ayib waxaa kaloo xizadu ay ku timaadaa bimacnaa alrifca washarafna way ku timaadaa man kaana yuriidu اlcizata falilaahi اlciza cizadaas manaa manaa sharaf in laga wado waxaa kaleeto iyadana ka mida layukhrijana alacazu minha aladalla lanna waxa weeye fii muqaabili adulli bay ku timid markaas marka alcaz waladal waa ka sharafta badan iyo ka dulliga badan ayay markaa noqonaysaa macnaha marka yani waxa way cazuu macnahaas hore waay haanuuna waa hawaano alhuunu wاlhawaanu bimacnaa almaskana waayo waa dulinimada iyo miskiinnimada way taa iyaduna macnaha oo cagsigeeda waay waa kii ilaahay ku yidhi ayumsikuhu calaa huunin hawaan iyo huun waa isku macno waa dulinimo ah, ayb gabdhahay necbaayeen marka ninkii gabadhu u dhalatayoo dhalashadeeda ka naxay miyuu haysanoo dullinimuu ku haysani am yadusuhu fi turaab mise caraduu geliyaayo wuu iska asturi ayb marka ciddii alle ka baqda yuxmad fii cawaaqibihi ruuxii alla kacabsiga xaqiijiya oo alla kacabsigu hada inaad eh, ilaahay awaamirtiisa qaadato wuxuu ku faray wuxuu kaa reebayna aad ka hadho eh, muxuu ahaay oo taacadiisa aad ku dadaasho ruuxii xaqiijiya yuxmad fi cawaaqibihi horta ciribtiisa dambe waa la mahadin oo isaga mahadinaya oo abaalgudka uu helayo adduunkana ilaahay tabaaraka wa tacaala waa ku barakaynaya waana kaafinaya oo dee taqwadu muxuu ahay sida ilaahay aayado badan oo qur-aanka ka mida ku sheegay waa jalbu lmasaalix wa dafcu almafaasid iyadaa asal ruuxu wuxuu rabayna inuu helo wixii dhibaya uu ka baqayeyna inuu ka badbaado ayadaa asal ah waman yattaqi illaaha yajcal lahu mahrajan hada fii dafci lmadaar wayarzuqu min xayu laa yaxtasibna waa jalbu lmasaalix dhib haddaad ka badbaadayso man yattaqi illaaha waa haddaad eh, wanaag inaad hesho rabto man yattaqi illaaha waa ayb cawaaqibta dambe iyo taqwadu xidhibteeda dambe wanaagsanna waa ka ilaahay qur-aanka inoogu sheego walcaaqibatu walcaaqibatu lilmuttaqiin dheer mawladii qur-aan ku timid xidhibta dambe iyo natiijada dambe wanaagsan waxaa iskale dadka muttaqiinta ah suurati alacraaf bay ku timid fii suurati alqasas bay ku timid walcaaqibatu lilmuttaqiin fasbir ina alcaaqibata lilmuttaqiin fii suurati huud bay ku timid marka waxa weeye ciribta dambe natiijada dambe waxay arrintu ku dambaynayso saasaa laga wadaa maana ayib arrimihiisoo dhan baa ilaahay yasirayaa waman yattaqi illaaha lahu min amrihi yusraa waa furaha arrimaha lagu fududeeyo waay khayraadkao dhan lagu furto marka adduun iyo aakhraba iyadaasay ku jirtaa faman ittaqaa waaslaxa falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun amaa in ilaahay kaa kaafiyo sharka makhluuqa sharra man cazu waman haanu waa jamiic ilan khalqigu waa laba mid awood leh iyo mid aan awood lahay inuu soo ma kulligood isku darbar kii tabar daraa ilan marmar baa ka tabar daran laftiisa buu ku dhibi karaa makhluuqaadka ka ugu tabar yar wuu ku dhibi karaa kaneecaaba intayna cuntayba ina dilaysaa soo maarka ah, intay ku qaniinto yaaba sunteeda u dhimanba waa kuwa ugu tabaryar marka ka tabarta dar iyo ka xoogga badanba sharkoodaa ilaahay kaa kaafinaya ayib aka ilaahay qur ku sheegay in tamsaskum xasanatun tasu'hum wain tusibkum sayi'atun yafraxuu biha waa gaaladii iyo munaafiqiintii haddii wanaag idin taabtana way xumayna way ka xumaanayaan haddii xaalad xun ay idin taabatana way ku farxayaan seen uga badbaadnaa waay wain tasbiruu watattaquu ee laa yadurukum kayduhum shay-a haddaad sabirtaan ilaahayna ka baqdaan dhagartooda iyo waxa ay maleegayaan waxba idin yeeli mayso ilahay baa idin xifdinaya waay soomaali si kastay gaaladu uxoog badan si kastoo cadowgu u xoog badan yahay haddii labada qodob ay muslimiintu laazimaan dariiqana toosaanoo ilaahay taqwadiisa ku toosaan sabir iyo adkaysina yeeshaan waxba lagama qaadi karo wain tasbiruu watattaquu laa yadurukum kayduhum shay-a sidoo kale ilaahay wuxuu ku xidhay taqwada wuxuu ku xidhay liibaanta bini aadamka aan la tacliiliyey wattaquu wattaquu llaha lacalakum tuflixuun ah, ilaahay si aada u liibaantaan suurat albaqara soo maahayn suuratu alcimraanna laba goor bay ku timid fattaquu llaha yaa uli lalbaabi lacalakum tuflixuun iyadana waa marka waxa weeye alla ka baqa kuwii iyo maskaxdoodu fayoobaydow si aad u liibaantaan marka liibaanta adduun iyo aakharaba ku xidhanto ruuxba ruuxuu taqwada kaga fiican yahay waa ka nasiib fiican yahay adduun iyo sidaas way maanaa man yattaqi illaaha ruuxii alle ka baqa oo ilaahay tabaaraka wa tacaala taqwadiisa xaqiijiya wuxuu farayna yeela wuxuu ka reebayna iska ilaaliya yuxmad waa la mahadin fii cawaaqibihi cidhibyaalkiisa arrimahiisa meeshay ku dambaynayaan nataa'ijtiisa waa la mahadin wa wayakfihi wuu ka kaafinayaa alle shara man cid sharki cazuu awood iyo xoog yeeshay iyo waman cid haanuu ihaanoo shara man haanuu cidda yani dulowday oo ihaanooday labadaba sharkooda ilahay waa ka ilaalinaya marka taqwada laazim waaye oo ku dadaal man istacaana bigayr اllahi fii طalbin faina naasirahu cajzu wakhidlaanu man istacaana ruuxii kaalmaysta oo kaalmo weydiista bigayri اllaahi cid aan alla ahayn fii طalabin wax uu rabo waxa uu doonaya iyo dalabkiisa ruuxii cid aan ahayn alla ahayn u kaalmaysta faina naasirahu hiiliyihiisu cajzun waa tabardari iyo wakhidlaanun iyo kaalmo la-aan ah, khidlaan kaalmo la-aan ayib khidlaanka waxaa la yidhaahdaa tarku lmacuuna watakhali can اnusra ah, yacni waxa weeye in garabkaaga laga baxo oo lagu hiilin waayo meesha aada rabtay in lagu hiiliyo khidlaan baa la yidhahda ayib min khadala baa laga keenay waa kii markuu ilaahay ka warramayay shayطaanka wa kaana الshayطaanu lilإnsaani khaduula meeshii aada sugaysay ilaan adduunyadiibuu ku lumiyey oo eh, been buu kuu sheegay oo ballanqaadyo beenuu kugu lumiyey soo maa meeshaad filaysay inuu kuu kaalmeeyo oo ballanqaadyadii kuu fuliyo garabkaaga ka baxaya markaasuu wuxuu leeyahay eh, muxuu ahay isma garanayna adeer istaber ya warsoodigii wax ii sheegay oon isku talagallay oo maaragtay qorshihii aawe ah, ana qariib minka waay adeer isma naqaan raalli ahow wa kaana shayطaanu lilinsaani khaduul khaduul marka waa calaa wasni facuul waa amhilat lmubaalaqa waa mid aadamaha yani garabka bixiisa iyo hiilola'aantiisa aad ugu dheereeya waa shayaan saas way maanaa xadiidkii nabiguna waa kii ahaa man khadalahum walaa man khaalafahum marka khadala ayb khidlaanku marka waxa weeye waa mastarkii faina naasirahu cajzun wakhidlaan khidlaan waxa weye marka waa hiilo la waay ayb cajzigana waxaa la yidhahdo fi lsli alcajzu waxaa la yidhahdaa cadam اlqudra shayga markii tabari sheegtood keri weydo ayaa waxaa la yidhahdaa cajaza waa keri waay ayb saas daraaddeed waxaa la yidhaahdaa yani waa naqiid اlqudra yani alqudra nafyu lqudra tastalzimu nafy alcajzi cajziga iyo qudradu inta badan macnahaasaa loo isticmaalaa sidaas daraaddeed annaga soomaaliga waxaan dhahnaa cajziga waan xaajisay maxaan dhahnaa markaan kari weyne miya awood u weyn may markaad kari karto laakiin waxoogaa aad ka cagjiidaysaa waxaan dhahnaa oodan nashaad u haynin caajiska kaasaan u naqaana marka caajiska luqada soomaaliga iyo cajiga luqada carabiga way kala duwan yihiin ha isku fasirin luqada soomaaliga caajiska kelimada carabiga saxda ku ah waa kasalka waa waa wahsiga shaygii adoo kari kara inaad ka cuslaato laakiin waad kari kartaa soo maa kaa kasal baa la yidhaahdaa amaa cajziga waxaa la yidhaahdaa markaad kari weydo oo awoodda kuu run sheegto tabarta kuu run sheegto saas daraaddeed buu nabigu kulmin jiray allahuma inii acuudu bika min alcajzi wاlkasal kasalku marka waa caajisnimada cajziguna waa karid la-aanta saasaa asal macno kalaa jiroo loo isticmaalo ruuxu shaygii isagoo qaban karaya inuu haddana qadarta ilaahay iska tala saarto ama uu ka nacasoobo inuu ka nacasoobo oo waxaa la yidhahdaa markaa waa kii xadiidku yimid kullu shayin biqadarin xata alcajzi walkays yani cajzigu marka iyo kaysku waa laba macno iska soo horjeeda kaysku marka cajzigu waa nacasnimada cajzigu waa nacasnimada kayskuna waa caqlibadnida ayb ah. macnahaasna waa ku yimaada hadda halkan waxa laga wadaa oo ujeedadiisu tahay waa midka hore cadam lqudra wa ayb wuxuu marka man istacaana biayr ama isticaanada waxaa la yidhahdaa alab licaana min alhayr cid kale inaad ka dalabto inay kuu kaalmayso oo shay kugu garab qabato ayaa la yidhaahdaa alisticaana sharcigana waxaa la yidhahdaa alisticaanatu hiya tawakul haddaad isticaano maqasho bimacnaa tala saarashadoo waa isku macnay ku yimaadaan macnaha alimaam taqiyudiin almaqriisi kitaabkiisa tajriid tawxiidka markuu ka hadlahaya isticaanada wuxuu yidhi hiya alatii yucabaru canha bitawakul waa midda tawakulka laga cabiro markaasuu sii sharxay oo wuxuu yidhi hiya xaalatun lilqalbi tanshau can macrifat اllah isticaanada iyo tawakulku waxa weeye waa xaalad oo ka dhalata garashada qalbigu uu ilaahay garto wa tafarudihi biاlkhalqi waاlmri waاtadbiir inuu qalbigu garto ilaahay inuu gooni la yahay abuurka iyo amarka iyo maamulka iyo dhibka iyo dheefta wa annahu maa shaaa kaana wamaa lam yasha lam yakun wuxuu doono uun inuu dhici wuxuusan dooninna alla inuusan dhacaynin macaanidaasi markay qalbiga gasho fa tuujibu ictimaadan calayhi waxaa ka dhalanaya qalbiga macnahaasi galay inuu ilaahay uun markaa cuskado oo ilaahay tala saarto oo ilaahay ku kalsoonaado oo arrimihiisa u dhiibto taasaa ka dhalanaysa isticaanadu marka taasaa la yidhahda tawakulkana macnahaasaa la yidhahda ayib markaasuu weliba sii fasiro wuxuu yidhi fatasiiru nisbat اlcabdi ilayhi ka nisbati الطifli ilaa abawayhi fima yanuubuhu min ragbatihi wa rahbatihi haddii la sii haddii la yidhahdo la sii jilciyo waxay noqonaysaa ilmaha yarka ah ee hooyadii iyo aabbihii ku hoos koray markuu yar yahay haddii wax ku yimaadaan aafa haddii ku timaado wax cabsi geliya hadduu ka yimaado hadduu xaalad dareemo xagee buu ku cararaa ya hooye abuu ku cararaa sosaas maaha hooye abuu ku cararaa ilan meel kale ma yaqaano moogta hooyi iyo aabo soo koriyey oo awood lahoo wax u qabanhayo oo wixii dhiba ka celinayuu yaa qalbigiisa ku jira saas daraaddeed markuu wax ku yimaadaba alla aabbow buu bilaabaya alla hooyoy oo kale macnuhu waayo qalbiga ruuxa markay gasho waxaan ku imaanaya cidda loola carari kara keliya inay allah tahay xil kalena ayna wax ka qaban karaynin markaasi waxa weeye ilaahay buu marka cuskanaya alluu kaalmaysanaya marka waxa weye meel kale ma aadaya ayb marka isticaanadana macnahaasaa laga wadaa dib markaynu beytka ugu noqonno waxa weeye ciddii kaalmaysata buu leeyahay ama kaalmo weydiisata cidaan alla ahayn makhluuqaadka kale ah. waxa uu helayo waxyaalihiisa uu rabee uu dalbanayo ama ha noqdo mataalib adduunyo ama mataalib aakharo hadduu cid aan ilaahay ahayn u kaalmaysto waxa uu helayo waxa weeye garabkiisa in laga baxo oo uu hiilo waayo asaguna awood waayo waxba qabsan waayo yacni wax faa'iidaa ka gaarhi maayo lanna cidda aad kaalmaysanaysood kaalmada weydiisanayso waxaad weydiisanaysa maba hayaba soo maa marka waad ku hungoobi waay waad ku hungoobiyo waxba kuu qaban mayso waxbana ka heli maysid way maanaa macnaha wuxuu tilmaamayaa addoommadu sidoodaba addoonka waa daciif ilaahay wuxuu abuuray wa kaana alinsaanu bini aadamka isagoo daciifu ilaahay abuuray mar walbana kama maarmo kaalmo kama maarmo isaga awoodiisa iyo xoogiisa iyo xeeladiisa kuma madax banaanaan karo waana masalo mushaahida mushaahida gaal iyo muslimba bini aadamku waa tabar yaryaha wuxuu rabana keligii ma wada gaari karo qasab kaalmo u baahan yahay haddaad kaalmo u baahan tahay marka ilaahay kaalmaysa waa allah tabaaraka wa tacaala kaalmo weydiiso iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciinu waa ilaahay kaalmo weydiiso oo cid kaleeto waxba hau raadsanin aail wax walba ilahay gacantiisa ku jiraan tabaaraka wa tacala xadiidkii nabigu waa kii ahaa waida stacanta waida stacanta fastacin billah haddaad ciduun kaalmo weydiisan ilahay kaalmo weydiiso ilaahay kaalmo weydiisoo tabar saaro waxay ku imaanaysaa adiga waxaad qabsan kartana qabso oo dadaal kadibna waxaad rabtay inaad hesho oo asbaabtan aada la timid midhihii aad ka goosatood natiijada ku gaadho ilaahay u kaalmayso laakiin sababta la imow xadiidkii saxiix muslim waa kii nebigu lahaa ixris calaa maa yanfacuka wastacin billaah ku dadaal wixii ku anfacaya ha isdhiganinoo war anugu ilaahay baa ii maqanuun hadhihin maxaa lagu yidhi dadaal dadaal la imow wixii nafci leh dadaal horta geli markaan dadaal geliyona dadaalkaaga keliya kuma fillee wastacin billah ilaahay u kaalmayso walaa tacjaz baa laga dambaysay walaa tacjastaas waxay tilmaamaysaa ilaahay maqaadiirtiisa uun ha dhihin arrinta keliya ha ku xidhine waxaad samaysaa dadaalna la imow ilaahayna kaalmayso tabaaraka wa asbaabta la imow manaaficda ku dadaal ilaahayna tala saaro sidaasa macnaha tilmaamaysaa oo muxuu ahaay sida saxda waa macnaha ay ka turjumayso kelimada xawqalada laa xawla walaa quwata ila billah addoonka in uu xoog iyo taxawul ama xeelad uu iska beriyeelo oo uu ogaado hadduusan ilaahay wax la qabanin waxuma qabsan karo hadduusan ilaahay ku kaalmaynin waxuma noqon kartid hadduusan ilaahay ku garab qabanin ma'muuraadna lama imaan kartid maniyaadna kamata aakhriya adduun wax ku islaaxaya ma jiro marka ilaahay kaalmaysa waa cid kaleeto ha kaalmaysanin cidda kale wax ma hayso halkaasi waxaa laga soo reebayaa cid kale ha kaalmaysanin marka laleeyahay waxa kaalmada loo weydiistaa laba shay ah waxna waa wax ilaahay keligii awoodi karo waxna waa wax makhluuqu kari karo wixii ilaahay keligii awoodi karo ilaahay uun weydiiso kaalmadiisa haddaad cid kaleeto la aado waa shirki markaa wixii makhluuqu awoodi karaan ee karaankooda ah inaad tidhaahdo war igu kaalmee way iska bannaan tahay ayadana weliba waxay ku fiican tahay intaad ka kaaftoomi karto inaad ka kaaftoonto soo ma inaad tidhaahdo war biyaha iisoo dhiib iyo muxuu ahaaye war eh, hawshan ila qabay iyo eh, muxuu ahaaye eh, war hawshan igu caawi iyo waa wax bini aadamku kari kara waay wax caadi oo awoodi karaan waay markaa dhib ma le laakiin wuxuusan awoodi karaynin oo ilaahay keligii awoodi karayo haddaad la aado halkaasi waxa weeye waad hungoobi markaas meel cidlaabaad ku lugoosanta ayib sida maalan dadkan dhintay oo kale amwaada dhimatay awliya la leeyahay qubuurta galay muxuu ahay la leeyahay waxayna keri karinba nasiiya roobkeena cadowga naga qabta caafimaad caafimaadkeena oo muxuu keeni karaa miskiinkan meesha ku jira isagaaba xaalkiisa ilahay ogsoon yahay ma ma roob baa yaa addoomma keeni karaa ma xanuun bay qaadi karaan oo ma ilmay ku siin karaan ah, hawl ilaahi soo maa marka alisticaana bigayri اllaahi fii ma laa yamlikuhu ila allah waa shirki waay saas daraaddeed baa laysku lamaaniyey iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin halkaa markaa ku khaldame mid kalena ha ku qaldino kaalmada bini aadamka caadi ay awoodi karana taana ha ku qaldino taasi waxwey iyadu waa iska mubaaxaadkay ka mid tahay ayb man istacaana bikayr illaahi fii alabin man istacaana ruuxii kaalmo weydiista bikhayrillaahi cidaan alla ahayn biayri fii alabin wuxuu raba dhexdii wuxuu doonayo ama maaalib addunya maaalib aakharo fa ina naasirahu hiiliyihiisu uhiilin doona waxa uu la kulmi doono wey cajzun waa awood karid la-aan waxba kari waayo hongoobay wa khidlaanun iyo hiilo la-aan garabkiisa in laga baxo ayib marka ilaahay keligiisa waxaye halkaa wuxuu raadsan waayo meelahan dambe o dhan ha ku lugoyn man kaana lilkhayri manaacan falaysa lahu cala alxaqiiqati ikhwaanu waahdaanu man ruuxii kaana ahaaday manaacan mid reebid badan lil lilkhayri wanaagga falaysa ma ahaanin lahu isaga uma ahaanin cala alxaqiiqati xaqiiqo ahaan ikhwaanun uma ahaanin walaalo wa akhdaanun iyo saaxiibatoona ruuxii wuxuu heli karo ceshada oo dadka ka ceshada oo gadaal marsada ruuxaasi tolla-aan baa ku dhacda waa waa la nacaa walaalana ma yeesho saaxiibbana ma yeesho dadkuna waa nacaan waa bakhaylka waa ayib ikhwaanun garanay wa akhdaanun akhdaanku waxa weeyaan waa alkhidnu asadiiq waay akhdaanku waa jamc mufradkiisuna alkhidnu waa khidni waa saaxiibka waay waa ka ilahay qur ku yidhi walaa mutakidii akhdaan akhdaantu marka waa waa saaxiibada culimmada qaar waxay leeyihiin alsadiiqu fi siri khadanka ama khidniga iyo saaxiibku waxay ku kala duwan yihiin saaxiibka qarsoon ee wadaay hoosaadka la yidhaahdo ayaa la yidhaahdaa alkhidnu qaarna waxay leeyihin may saaxiib oo dhan ba khidni waa la dhihi karaa waa lagu jamciyaa marka ruuxaasi walaalana maleh akhdaanna leh wuxuu la jeedaa beytku kaga digayaa naadimku ama sheekhu kaga digayaa in wixii ilaahay ku siiyey inaad dadka ka ceshato ama ha noqdo xoolo ilaahay kugu khasisay ama caqli ha noqdo ama awood ama xoog ama xoolo wax ilaahay ku dheeraad siiyey dadka wax ka sii haddaad reebato soo maaha markaasi waxa waa lagu nici tolkaabaa ku nici saaxiibadiibaa ku nici walaalihiibaa ku nici ruux mambuudoon qiimo lahayn baad noqon saas way macnaha bal iskaba dhaafee xagga min allaahila waa lagaa nici saas daraad waa la albakiilu makruuh min allah wamabquudu min annaas ilaahayna waa nacaa khalqiguna waa nacaa ayib manaaca lilkhayr manaaca waxa weeye waa midka khayrka reebidda badan waana tan ilahay munaafiqiinta ku tilmaamay wayaqbiduuna ydiyahum gacmahooday qabtaan khayrkay ka qabtaan alqiya fii jahannama kula kafaarin caniidin manaacin lilkhayr walaa tuic kula xallaafin mahiinin hamaazin mashaain binamiim manaacin lilkhayr waa ifaadka munaafiqiinta iyo gaalada ilaahay siiye munaafiqiinta markuu ilahay kaga hadlaya fii suurati axzaabna waxa l ashixatan cala alkhayr wixii wanaag ah way ku gacan adag yihin a muxuu ah uu gudbo shuxigaasi marka iyo yaani gacan adayga zaa'idka ah ee wanaagga aad ka gacan adaygayso bixintiisa waa arrin aan fiicnayn waay bal mu'minka inta badan sifadaa ma leh waa kii nebigu la sal alay wasalam walaa yajtamicu ashuxu waaliimaanu fii qalbi cabdin abada yani lexjeclada iyo bakhaylnimada zaa'idka ah iyo iimaanku ruux qalbigii kuma kulmaan muminku bakhayl ma noqdo sifaadka inta badan aadka uga fogeeya dadka muminiintii bay ka mid tahay bakhaylnimada iyo gacan adayg marka hadduu ruuxu sidaa noqdo inta badan bulshadu way nacdaa xadiidkiibaa tilmaamaya khaasatan qaraabadiisa iyo dadka saaxiibadiiiyo xigtadiisa waa nacayaan ruuxii agtiisa waxbaa yaala waxbaa ka dhex ag muuqda xooluu hayaa cilmi buu hayaa dadkii waxbuu la dheeriya wixiina gadaal buu marsaday waa lagula coloobi ya dadku waa kula coloobaya waana ku nacaya marka dambena waxaa laga inay sabab u noqotoba inay muxuu ahaaye ay halisku geliyaan ayb xadiidkii nebigu waa kii aha sal alla alay wasalam tacallamuu min ansaabikum ma tasiluuna bihi arxaamakum faina silata alraximi maxabatun fi lhli mahraatun fi lmaali mansa'atun fi yani qaraabo xidhiidhinta iyo ruuxu inuu dadka u roonaado waxay keentaa in la jeclaado maxaba fi lhli inay dadku jeclaadaan abcan hadduu xishadana inay dadku nacaan saas daraaddeed baa nabigeenu sal lay wasalam eh, dadka inta badan bakhaylada ah madax lagama dhigi jira weliba haddii uu ugaas iyo yahay nin mxuu aha suldaana yahayna wuuba ka qaadi jirayba xilka lanna waxa wey ruuxa marba hadduu madax yahay inuu gacan furan yahay baa la rabaa bakhayl dad ma hogaamin karo bulshada waxyaalaha lagu hogaamiya waxaa ka mid a ah, haddaad madaxu tahay inaad gacan furanta jaabir bn cabdillaahi waa kii nabiga ka warinay sal lay sl rasuulku nimanka la dhihi jiray ree bani salima qabiilka la yidhaha ayuu wuxuu ku yidhi man sayidukum yaa bani salima war ree bani salimow yaa ugaas idiin ah suldaankiinu yaa waa markaasaa waxa l judu bnu qays calaa annaa nubakhiluhu laakiin waxaan ku xamanaa ku sheegnaa inuu bakhayl yahay suldaanka nagu sidiisa kale waa roon yahay laakiin waa nin gacan bay dheh markaasaa nebigu wuxuu uhi sal lla lay waayu daa'in adwa min albukli oo cudurka bakhaylnimo ka daran muxuu yahay buu nebigu sal alay wasalam ya suldaan bakhayla kaas iska erya suldaan maaha kaas markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla lay bal sayidukum camru bnu ljamuux kaa sayidini ahee eh ninkaasaa sayidini abu nabi sal lay sl kaasaan suldaan idinka dhigay amrigaasi marka wuxuu ahaa raggii jaahiliyadii asnaamtooda ilaalin jiray buu ka mid ahaa nin deeqsiyana u ah oo xataa markii loo soo sheegay nabi maxamed baa aroostay oo islaam guursaday weliimuu ka samayn jiray isagoo meeshuuba jooginba meeluu joogaba ma nebigii baa guursaday haa alalaha weliimadii nebigaan dhigahayaabuu dhigi jiray meeshiisuu kaga weliimayn jiray marka sidaas weeyaan ninbaa marka gabay ka tiriyay xadiiskaasoo wa qaala rasuulu llahi walxaqu qowluhu liman qaala mina man tusamuuna sayida faqaaluu huwa ljadu bnu qaysin cala alatii nubakhiluhu fiiha wain kana aswada fatan ma takhaطa khaطwaة lidaniyaة walaa madda fii ywmi ilى sawءaة yada fasawada camra bna jamuuxin bijuudihi waxuqa licamrin binnada an yusawada isagaa sayid laga dhigay marka bakhaylnimadu dadkay kugu dirtaa asmaci waa kii lahaa muxuu ahaay ama ibnuqayim ibnuqayim wuxuu yidhi bakhaylnimada iyo fulaynimadu way isku lamaayeen bakhaylku waa fulay haddaad bakhayl aragto waa fulaysiisa laanna nin waxoogaa yaroo jeebkiisa ku jira bixin waaye miyaa cadow intuu hor istaaga xabad ku ridi ya xabad ku ridi maayo saas daraaddeed fulilnimada iyo bakhaylnimadu way isku lamaayiin baa la dhahaa ayib sidaasuu leeyahay ibnuqayim caleyh raxmat ullah marka wixii ilaahay dheeraadku siiyey dadka la wadaag waman yaku daa fadlin zuhayr bn abi sulma waakiilaha waman yaku daa fadlin wayabkhal bifadlihi calaa qowmihi yustaqna canhu wayudmami ruuxii dheeraad dadka la dheer oo tolkiisa dheeraadkii kaga bakhayla ninkaasi waa laga kaaftoomi waana lacaay ayb marka yani wax weeyaan juhudka iyo waxbixintu wuxuu keenaa saaxiibo badan buu kugu kasbaa oo jacayl buu keenaa oo qadarin buu keenaa gacan adayga iyo wixii ilaahay ku seeyey inaad ku baqayso od gadaal marsatana waxay keentaa cay iyo ruuxaasi in la naco ayb asmaci baa wuxuu lahaa waxaan maqlay buu nin acraabiya oo nin sifaynaya ninbuu tilmaamayay wuxuu yidhi laqad saqura fulaanu fii cayni licidami dunya fi cayni buui ninkaas manarkaan arkay buui ishayda wuu ka dhacay buui agtayda qiimihiisiibaa ku dhacay maxaa yeele adduunyada indhihiisa ku weynayd wuxuu yidhi wakaannamaa yara saa'ila malaka almowti idaa ataahu buu yidhi ruuxa wax weydiisanaya markuu u yimaado waxaad moodaa buuhi malakulmowt kusoo xaadiray oo kale baad moodaa buui indhuhu kaga mirigmirigsiini markii markii miskiin wax weydiiso u yimaad malakulmood kusoo xaadiriya baad moodaa buui markaasuu indhaha kaga mrmrigsiinay marka ninkaas markaan arkay buui sidaasaan ku nacay arrintu marka waxa weeye waa sidaasoo ruuxa muxuu ahay manaac lilkhayrka ah dadku ma jeclaa waxay leeyihiin kaasoo ma ah khayr qabo khayr khayr laabo weeyo qaaraanka ma ogola qaaraanka ma bixiyo muxuu qaaraanka u bixin waaye waa nin liita waxaa laleeyahay kaas inaga daayay marba inaga daaya haddii lu yidhahdo lagaa jeesado qiimo beesha man kaana lilkhayri man ruuxii ahaaday man ruuxii kaana ahaaday mannaacan mid reebid badan lilkhayri wanaagga falaysa muusan ahnin lahu isaga cala alxaqiiqati xaqiiqa ahaan dhab ahaan ikhwaanun uma ahaanin walaalo walaal male wa akhdaanun saaxiibbana ma leh dadkii ka kala taga ehel iyo qaraabo iyo saaxiibaba laga kala carar maxaa yeelay wixii uu hayay buu gadaal marsaday hada wabillahi towfiiq wsali allahuma wslm wbaarak cala nabiyina mxamed wala alihi wsaxbi waslem